alxamdu lilah asalaatu wasalaamu ala rasul lahi salى allahu alayh wasalam waxaa inoogu dambeeyey alfawaat walixsaar markaa qofka xajkii uu dhaafay matalan fawaatka waxa wey salaahad laga hor isagoo sii socda carafo oo kale ay laga hor dhameeyo ama ixsaar iyo cunqabatee lagu sameeyo waxay culimadu markaa leeyihiin marka lasoo ururiyo khulaasada haddii qofkaasi waxaa laga xanibo xaj waajiba u yahayna amba xaj nadara ah ha noqdo amba xajkii islaamka ha noqdee eh. waxaa ku waajiba inuu marka dambe soo qalayo lakin hadduu xajku sunno ahaa amba cumro ay tahay waa mustaxabun inuu soo qaleeya lakin waajib kuma aha waayo marka horaba xajka laftigiisa uu ku socday baa muxuu ahaa ayaa mustaxab ahaa hadduu xajku marka hore waajibaaba lagu yihi asalkii sharciga ku waajib ahaa o kii lagu lahaaya xajatlslaam ama nader oo kale de isku waajibiyey dee soo qalaynaya wa caleyhi min qaabil markaa sanadka soo qaabilsan ama wakti kale oo dee helo ayuu suurto gashay laakiin hadduu sunno xajkaasi sunnahaasi waa maxay de xajka uu qofkii markaa faralkii markuu ku noqnoqonayo ama cumro tahay qofkaa inuu soo qaleeya waa suna waa mustaxab xadiiskii kale طubaaca bint zubayr radi allahu oo rasuulkayna adeertii ahayd zubayr bn cabdilmualib oray waxaa qabay saxaabiga loo jiray miqdaad min aswad markaa laakiin aswad waa ninkii soo korsaday hore laakiin camar ayaa aabihii la odhan jiray oo sagood baa bin aswad la dhahay waa saxaabadii muhaajiriinta way xanuunsanayso markaa rasuulku shardi bu markaa shardigaasi culimadu waxay leeyan waa mustaxabun qofka ka baqanaya matala wuxuu ogaya cadowbaaba meeshiis jooga amba xanuunbu ka baqanaya amba wax lamida inuu shardiyo oo idhahdo famaxilii xayu xabastani ilaahw meeshaan ku xalaaloobaya waa halkaad igu xanibto aan ku joogsado marka muxuu ka badbaadaya wuxuu ka badbaadayaa qofka lagu yeelan maayo wax hadyi iyo wax lamid waxba dee kale oo waajib ku ahaanaya ma jirayo maadaama uu shardigaas sii dhigtay marka hore qofka shardiga dhiganaya waa maxay waa qofka ka baqanaya uun shay ee qofkan kale iska caadiga ahay shardigaa dhigan maayo bay culimadu u badan yihiin sawaaidii cumdatul axkaamka baabulmawaaqiitka kolle axaadiis badani way isku dhodhow yihiin oo laga yaaba alfaad yaro kooban inay kula duwan yihin qaar badan aynu soo maray mawaaqiit وعن cبد لله بن cمر رضي الله عنهma أن رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم qال wuxuu hi yuhilu way ka xidhanayaan yuhilu bmacnaa yuxrim أهل الmadinaةi min dilxulayfa وأهل الsham min الjuxfa reer madiina dilxulayfay ka xidhanayaan reer shaamna juxfay ka xidhanayaan wa أهlu najdina min qarni qarni bay ka xidhanayaan qarni الmanaaزil qarni thacaalibna waa la hahdaa meel dacwadii wax ku badnantay ahaan jirtay iminkana asayl lkabiir bay ku caan tahay magaalada la u dhowday oo agga bari bari bari waqooyi oo kale ka xigtaa magaalada maka dulxulayfe iyo juxfayana waqooyi bay ka xigaan iyo lamnamna koonfur bay ka socogtaa qaala cabdullah markaa wuxuu yihi cabdillahi bn cumar wabalaqanii waxay soo gaadhay ana rasuul allahi sala allahu ala sl rsulka ale qal wuxu way ka xidhanayaan ahlu lmadiinati reer ahlu lyamani min yalamlam reer yamaneedna yolamlam bay ka xidhanayaan marka waa mawaaqiidda makaaniga ahaydoo qolo waliba halka ku beegan bay ka xidhanayaan hadduu qofku ay dhacday inuu miiqaadkiisii soo dhaafo ka u dhow buu ka xidhan kara baabu maa yalbas lmuxrim min athiyaab وعن cبد لله بن عabاس رضي الله عنهma qala samictu النabiya slى الlaه عليه وsلم ykhdb bcarafaati waxaan maqlay nebiga oo ka khudbadinaya carafaat carafa iyo carafaat labadaba waa waa carafunbaa lagu dhawaaqa man lam yajid naclayn falyalbas alkhufeyn qofka aan helin laba kabood khufeyn ha xidho waman lam yajid qofka aan helin isaaran qofka aan gunti sare helina gunti hoose oo dee dusha gu guntanayay falyalbas saraawiil yacni lilmuxrim saraawiil ha xidho yani wuxuu ujeedaa lilmuxrim muxrimka ayuu rasuulku ujeedaa yuu leeyahay ha xidho muxrimkaasi marka waxyaalaha laazimka qofka ku ah waa maxay almakhiid imika imika culimadu ka cabiraan makhiid muxuu ahaa dhar dawaarsan oo jirhka ku dawaarsan qofku inuu xidhaa loo diiday ee izaaran waridaan buu xidhanayay go iyo gunti guntigaasi waa inaan macawis ahayn oo macawis da way isku dawaarsan tahay laakiin go-aa kala furan hadduusan macawistii aanu dhex gelina sida kale uu xidho ama qamiiskiiba uu guntado dee wuu xidhan karaya taasi dhib ma lahabayne naclayn qofka aan helin naclaynka iminka markaa waxay ku dhacayaan kabihii dee sandalka ahaa ee kuraanta ka hooseeyey sandalkaasi ha noqdaan qaar suun damba leh amba yay kuwaa dabada laga xidhanaya ha noqdaane kabahaasi waxaa shardiga un inay kuraantu ay muuqato haddaba hadduu naclaynkaa waayo khufeynkiibu xidhanaya khufeynku dee way qarinayaan kacbeynka way qarinayaan loomana baahnayn marka horeynu xadiiskii hore usoo maray walyaqdachumaa asfala min alkacbeyn labada koraabad halka ka hooseysa ha ku gooyo khufeynkaasi khufeynku sharabaadoo kale oo saanun bay qofka isagu guntigii hoose waayaba surwaalkuu iska xidhanaya marka maxaa u keenay dee daruura keensanaysa xaaladan iyadaa may banaan inu xidhaa lakin qofku hadduu wax kaleba aanu haynin surwaalka mooyaane xajkii ka joogi maayo wuu xidhanaya waxna lagu yeelan maayo an cabd llahi bn cumar radi allahu canhuma ana talbiyata rasuuli lahi sala allahu alay slm talbiyadii rasuulku waxay ahayd labayka labayk allahuma لبyka lا شharيika لaka لبyk إن الحمد والنicمة لka والملك lا شharيika لك qال wuxu uhi وkاna cبد للhi بن cمر wuxuu ahaa يزيد فيha mid ku kordhiya لبyk لبyk وسacdayk والkhayر بيدyk والرغباء إلyk والcمل marka labeyka maxay ahayd macnaheedu laba yulabi talbiya soo may ahayn waa alijaaba marka labeykana waa tahniya oo kaleo ijaabatan bacda ijaaba wey kuwaajiiba ilaah oo ku yeelay ilan ilaahay subxana watacaala dadka xaj buu ugu dhawaaqay oo wuxuu yihi kaale ah waadnin fi nnaasi bilxaji yatuuka rijaala wacalaa kuli daamir wasacdaykana kama foga af soomaali ahaan macnahaasay ku dhowdhooday ilaahw ku ajiibay ilaahw ku yeelay anigooba ku faraxsan oo sacaadiya wanaag khayr oo dhamina gacantaadu ku jiraa wاlraqbaau maxabada almaxaba wa xub اlkhayr ilayka xaggaagay ahaatay wاlcamalu camalkuna ilayka xaggaagu ahaaday oo adigaanu xaggaaga u sameynaynaa adaanu kuu samaynaynaa ilayk walak alraqba alraqba ereygaa waynu garanayna in badan qur-aankana waa ku soo aroray wayadcuunana ragaba warahban wa kanuu lana caabidiin alragba maxabat اlusuul ilى shay اmaxbuub ayuu sheekh ibn cuthaymin ku tacriifiyey raximah اllah raxmata waasix maxabat اlusuul ilى shay اmaxbuub baa ragba la dhaw alrahbana alkhawf almuhmir lilharbi min almakruh rahba baa ka horjeeda markaa rahbaduna oo qofkiio cabsanaya markaa raqbadu iyo rahbadu labaduba midna waxay tilmaamaysaa jacayl iyo xiiso uu shay u hayo midna cabsi iyo khawf uu ka baqanaya tilmaamaysa laakiin labadooduba maxaa la socdaa amal baa la socdaa hadduu qofku shayga iska jeceliyo wax dhaqdhaqaaq aan uu sameyneynin raqbad la odhan maayo ee waa maxay maxabatulwusuuli qofkii inuu jecel yahay gaadhitaanka ila shay maxbuub shay u jeceliy siduu shaygaa u gaari lahaa buu dadaalkeedii ku bixinaya matala waa qofiyo markaa dee jannadii iyo khayrkii buu jeceliyay dadaalkeedii buu la imanaya waa raqaban marka haddii lagu dhahdo maanta magaalo heblaayo kaale oo soo lugee lacag wanaagsanna waa lagu siinaya arrintaasina aad u taynay sax tahay boqol kilomitre magaaladaas ku jirto laakiin haddii lagu dhibo xoogaa lacag wanaagsan dee aad og wax kuu taraysa maxaad samaynaysaa baahi aad u qabto ya shardigaa ku dhaqaaqaysaa lugeynta shardigaana lagaaga xidhay waad lugeynaysaa soo maha lakiin inta aad lugeynaysa ka waran rafaadka iyo dhibaatada kusoo gaadhaysa dee wax kasii weyn ba <laughs> ayaad u socotaayo macno ka weyn wax ka weyn baad u socotaa markaas waxba intaas ku yeeli mayso waa sidaasoo kale salaadan iyo cibaadadan iyo khayrkan waa jannadii baynu ku tusaaleyna wey waa saasoo kale marka marka xaggaagaa jacayl loo hayaayo khayr iyo la jeceliya wlcamalna ilayk wlkhayru biyadayk wlkhayru kuluhu fi yadayk baa axaadiista qaarkood kuso arortay aan kan markaa lakin ka baxsan xajka ka baxsan waihbaat lyadayn lilahi subxana wa tacala waa laga qaadanaya xadiiska hal nuhbitu lilahi subxaana watacaala yadan waaxidatan aw yadayn aw akara min yadayn yadayn haye labo baa la sugaya a waayo maxaad laba u tirahdeen dee daliilkaa kusoo raray bal yadaahu mabsuudata lima khalaqtu biyadaya halkaa ma labaa ku jira ya yadaya ma laba maxaad ku garanaysa yadayni bay aheedoo nuunkii baa lagooyey daafada ya-dii iyo ya kale ku jirtay musanaha ayaa laysku idqaamo yadaya bay noqotay marka an abi hurata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اlahi salى اllahu alayh wasalam laa yaxilu xalaalu maaha limraأati tuuminu biاllahi walyowm اlaakhir haweeney ilaahay iyo qiyaamaha rumaysan xalaalu maha an tusaafira inay safarto masirata yowmi waleylatin masirata in loo socdo yowmi waleylatin habeen iyo maalin masira meel la socdo ama loo socon karo habeen iyo maalin laysa macaha xurma iyadoo aan cid xurmadeeda ahi aanay la soconin wfii lafdi bukhaariy laa tusaafiri yowma waleylatin safri maysa habeen iyo maalin ila maca dii maxramin mid maxram u saaxiib in la socdo mooya xadiiskani wuxuu sii adkeynayaa xadiiskii iyo adiladii caddeyneysay in gabadha maxram loo shardiyayo markay safrayso markay xajayso waayo xajka laftigiisu waa safar de soo maaha safarkii caadiga ahaa buu rasuulku diiday yowma waleyla habeen iyo maalin marka haddii habeen iyo maalin meeshu ka yartay ka war inta loo soconayaaba dee xadiiska waa laga fahmaya inay keligeed safri karto soo maha laakiin waxaa loo celinayaa un wixii safarka la odhan jiray ila waxa laga yaaa meel habeen iyo maalin loo soconaya inaanay dhibaataba ka soo gaadhin meel intaa ka yarina oo maalin loo soconayaana in dhibaato iyo mashaakil ay soo gaadhaan marka markasta xadiisku wuxuu sii adkeynayaa qadiyadda culimada ku tegey in qofka istidaacada ay ugu jirto hadday gabarh tahay an yakuuna cindahaa maxram oo zawjkeedii ama cid kale ay la joogto maxramkiina de waa qaangaar yahay amba mumayis yahay mid wax kale sooci karaya oo dee gabadh intifaaci karaya hadday dee ilmo yaroo dhashay amba wax yar ay wadato dee kaasi maxram u noqon maya culimadu leh qaala rasuulu lahi salى اlahu alayh wasalam laa yaxilu xalaal maaha limraatin haweeney tuuminu bilah ila rumaysa walyowm alaakhiri an tusaafirayna safarto masiirata yowmi waleylatin laysa macaha xurma wa fii lafdi bukhaariy laa tusaafira yowma waleylatin safri mayso halkana waa nahyi ila maca di maxramin tanbih wa hadihi lafda ayda rawaaha muslimun wa fii lafdi bukhaari halkaa la yihi musnawri baabu xurmati maka xurmada maka wa can abi shureyx khuwaylad bin camr alkhusaaciy alcadawiy radia allahu canhu annahu qaala wuxuu ku uhi licamr bni saciid bn caas camr bn saciid bn caas wuxuu ku uhi wahuwa yabcathu isagoo diraya albucuuth dad la diraya ciidamo ilaa makata maka u diraya idan lii iyo ogolow buu yihi ayuha alamiiru amiir yahow an uxaditaka inaan kuu waramo qowlan hadal inaan kuu sheego qaama bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qaama bihi uu ku dhaqaaqay amba uu sheegay qowlan qaala bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam halkaa lafdigaasi waa qaala qowla qaala bihi uu yihi rasuulu llahi sala llah ala sl rsulka alle algada beridii min alyo min yowmi اlfatxi maalintii furashada berideedii ka dambeysay magaalada maka furtay alfatxi ay fatxu maka oo fa samicathu ay maqleen udunaaya labadeeda dhegood ay maqleen anigu aan goobjoog ahaa dhegahayga aan ku maqlaayey wawacaahu qalbi qalbigayguna uu weeleeyey oo aanan ilaabin qalbiga ku xiftiyey wa absaratu ay arkeen caynaaya indhahaygu xiina waqtigii takalama bihi uu ku hadlay rasuulku alay slat slam anahu rasuulku xamid allah ilaahay buu mahadiyey wa ana calayhi ammaantii buu soo celceliyey athanaa takraaru xamd uma qaala wuxuu ihi ina makata maka xaramaha allahu tacaala ilaahay baa xurmo u yeelay yowma khalaqa asamaawaati walard maalinta cir iyo dhul uu abuuray walam yuxarimha annaas dadkuna walam yuxarimha annaasu dadku xaram kamay dhigin falaa yaxilu xalaalu maaha limriin qof xalaalu maaha yuuminu billahi walyowm alaakhir alla rumaysan oo qiyaamaha rumaysan oo muumina an yasfika inuu daadiyo biha maka daman dhig walaa yacdida e yaqdaca inuu gooyo uma banaano biha iyada shajaratan geed fain axadun haddii qof tarakhasa uu ku banaysto tarakhasa bimacnaa istabaax uu ku banaysto biqitaali rasuuli ilahi sala la rasuulka alle dagaalkiisii fiiha rasuulka ku dagaalamay hadduu qof idhaahdo war sowkii rasuulkuba ku dagaalamay faquluu waxaad tidhahdaan ina allaha ilaahay adina wuu ogolaaday lirasuuli rasuulkiisa sal allahu alayh wasalam walam yadan lakum idinka idinma ogolaan ilaahay baa rasuulkiisa u ogolaaday wakti koobaneh adiga miyaa lagu ogolaaday wainamaa adna wuxuu ogolaaday lirasuuli rasuulkiisa ilahay wuxuu ogolaaday saacatan waqti min nahaarin maalin ka mid ah waqad caadat way ku noqotay xurmatuha xurmadeedu alyowma maanta waxay ku noqotay ka xurmatihaa shalay oo keliyaan markaa saacad layga ogolaayeen maanta oo aan ka khudbadaynayana xurmadeedu waxay ku noqotay ka xurmatiha xurmadeedu bilcamsi shalay ay ahayd falyubaliq ha gaadhsiiya shaahiidka goobjoog ahay alghaayiba ka maqan ha gaadhsiiyo faqiila liabi shurayx abi shurayx waxaa lagu yihi maa qaala laka camr camr markaa muxuu ku yidhi qaala wuxuu yihi anaa aclamu anaa ka aqaana bidaalika arrinkaas imka adiga maka in lagu dagaalamayo inkale anaa ka aqaana yaa aba abu shureyx waanaan ka aqaan ina alxarama xaramku laa yuciidu ma magangeliyo oo ma badbaadiyo caasiyan mid cisyaan iyo dembi la yimid walaa faaran bidamin iyo mid dhiig la soo orday oo dhiig soo galay oo xaramka kusoo dhuuntayna xaramku ma magan waa lagu qabanaya walaa faaran bikhariba iyo qof khiyaamo sameeyo lasoo baxsada walaa faaran mid lasoo cararay bikharibatin ay bikhiyaanatin markaa alkhariba wuu inagu hi bilkhaai mucjama hadaa dhibicdana marka la akriyo wara'i muhmala iyo ra'da bilaa dhibicda qiila waxa la alkhiyaana waa maxay alkhiyaana wa qiila waxa la albaliya waa masiibada weyn wa qiila atuhma wa asluhaa kelmadda asalkeedu fii sariqati libil geela xaditaankiisa aheedoo oo carabta u yaqaanin qofka geel soo dhaca markaa ninka geel soo dhacee kusoo dhuunta xaramka xaramku mama magan gelinayo in markaa geela dhicitaankiisa lagu isticmaali jiray waxaa caddaynaya ninkii shaacirka ahaa gabiye wuxuu ihi qaala shaacir wlkhaaribu lisu yuxibu lkhariba wlkhaaribu ninka geela xada ee allisu tuugahay yuxibu wuxuu jecelyahy alkhariba dee geel qaliduu jecelyahy waay xadiiskani wuxuu tilmaamaya waa xadiiskii hore aynu soo aragnay buluqa kusoo aragnay ee tilmaamayay rasuulka alay slat sla inuu yihi magaalada maka iyo xaramkeeda iyo say u weyn tahay inaan ugaadheeda la eryeynin dhirteeda la googoynaynin dhiig lagu daadinaynin marka qisadana taasay si sii adkeynaysaaba saxaabi kale oo saxaabadii rasuulka ka mid ah oo ninkan taabiciga ah camar bin saciid bin caas u sheegaya arrintan waayo waktigan waxay dhacday dowladdii bani umaya reer bani umaya waktigoodii weeyaan cabdillahi bn zubayr saxaabigii loodhan jiray cabdillaahi bin zubayr ayaa wuxuu qabsaday oo uu ka telinayey xaggee xijaas iyo dhulkaasoo dhan ka telinaya ciraaq iyo oo dowladdaaba isagaaba ka ballaanaayo oo dowlad buu samaystay dabeedna waa almuhim dagaal baa dhex maray isaga iyo qoladii reer banumaya dagaalkii ay ku qaadeen isaga maalinba meel baa laga qabsanaya taageerayaashiisiibaa sida ka muuqata kaga baxay magaaladii maka markaa ciidankii ninkii odhan jiray xajaaj ibnu yuusuf iyo ciidankaasi qoladaas ciidan bay u dirayeen marka makaa la weeraraya imika markaa markaa ciidanka la diraya oo yaa lagu weeraraya cabdillaahi ibnu zubayr cabdillahi ibnu zubayr xaramkiiba ataa xaramkaa lagu dilay dee kacbada agteeda lagu dilay wayn ognah oo korka lagaga saxaabigaas marka ninkan diraaya ee taabiciga ah ayuu saxaabigani leeyahay hadal aan nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam goobjoog uga ahaa oo maalintii uu furtay magaalada maka maalintii ku xigtay uu jeediyey oo dhagahayga iyo qalbigayga iyo indhahaygu intuba ay xifdiyeen o weeleeyeen oon anigu goobjoog ahaa ayaan kuu sheegaya markaa wuxuu doonaya inuu ka joojiyo dagaalkaa uu magaalada maka ku qaadayo doonaya de inuu ka joojiyo ninkiina markii hadalkii loo sheegay xadiiskii nabiga caleyh isalaatu wasalaam uu sheegay uu tawiilsado wuxuu yihi anaa ka aqaana arrintaa aada ma garanayside hadduu qofku fasaad iyo shar sameeyey oo caasi sameeyey xoolo soo dhacay amba tuugay amba dhiig uu galay oo xaramka uu soo magan galo lagu dayn maayo xaramka ee xaramka xurmada waxaa loo ilaalinayaa qofkii aan isagu waxba kiis kala gelin qadiyadaas ayaa markaa dee uu ka warramay halkaa qaama ayaa saxa iminka qaamada hore ayay sax ku tahay oo macnuhu laakiin qaala ayuu ujeeda lakin wuxuu ujeedaa uu rasuulku intuu istaagay hadalkaa uu yidhi marka qaaladii hore baa saxa ku daysay barak alla fiikum waay haddaba markaa xadiiskani wuxuu ka hadlayaa inaanay bannaanin magaalada maka in dhirteeda la googooyo iyo in lagu dhex dagaalamo waynu ka soo hadalnay xuduudda ma lagu oogaya inay culimmadu ka warrameen qofka intuu cid soo dilay ku soo dhuuntay ee halkaa soo galay maxaa la sameynayaa markaa qadiyadda ku saabsan maka iyo xurmadeeduna ilaahayba subxana watacaala xurmadan u yeelay oo nebigu alay slat slaam xurmo uma yeelin iyo cid kale toonna ishkaal iman lahaayo dadka odhan lahayn rasuulkuba alayh salatu slam waa kii ku dagaalamay waxaa la leeyahay baad ku tirahdaan bu nebigu uri alay slat rasuulka ilahay baa saacad yaroo kooban u ogolaaday intuu asnaamta ka sifeynaya in daruuri noqotay ilan asnaamtii baa yeelo sharkii iyo gaaladii baa joogtay intaa yar baa loo ogolaaday rasuulka alayh salatu slam weliba intaana rasuulku dee rasuulka dagaalkiisu mu ahayn dagaal wax burburinaya oo jihaadku waa islaax ee ifsaad maaha waxa lagu yaqaana markay cidi meel qabsato matalan ay ka adkaato cid amba dagaal ay ku qaado inay wax kufsadaan wax baabi'iyaan dhir googooyaan soo maha rasuulku alay slat slam saa muu uu dadaa u sheegi jiray dadka oo dumarna ha dilina buu odhan jiray caruurna ha dilina qof da-ana ha dilina qof kiniisad ku cibaadaysanayana ha dilina reer makana wuxuu yihi man dakhala beyta abi sufyaan fahuwa aamin wman dakla اlbeyta fahuwa aamin waman aqlaqa calayhi baaba fahuwa aamin qofka guriga abi sufyaan gala waa aamin la taaban maayo de abu sufyaan gurigiisa dadkama wada qaadi karayo qofka gurigiisa soo xidhan isagu soo dagaal gelinaya albaabkas hoose ka soo xidhana waa aamin oo la dili maayo qofka beytka ilaahay iyo kacbada gala ama xaramka galana la dili maayo dabeetna way kusoo urureen markii dambe uu rasuulku alay sla asnaamtiina ka sifeeyey maxaa aad filaysaan bu i ina samayn doono sida ay culimada siiradu sheegaan qisaska ku sheegaan dabeetna muxuu rasuulku uhi alayh salatu salaam maxay yidhaahdeen akhun kariimu wabnu akhin kariim dabeetna wuxu idhabuu fa antum ulaqaa iska taga waay adaba xor baa tiideen marka de waa kii iyagoo gaala ay qaarkood u raaceen dagaalkii xunayn safaan bin umaya iyo iyagoo weli gaaladii ah ayay raaceen markaasay islaameen markii dambena markaa camar bin saciid isagu waa amiir ciidamo hogaaminaya cidda ula dagaalaminaya waa ayo bin zubayr dowladda dagaalka wadaana waa dowladdii ree ree banu umayya aakhirkiina xajaaj ibnu yuusuf halkaa ku dilay saxaabigaa la odhan jiray cabdillaahi ibnu zubayr cabdillahi ibnu zubayr ibnu cawaam oo ahaa saxaabi aada u layaa badan qadiyaddaa uu sameeyeynu culimadu waxay dhahdeen in badanoo ka mid ihi oo ay qolooyinkan ku baxee khuruujka ku sameeya dowladaha <laughs> ayaa ka daliishada waxay dhahdeen dee cabdillahi ibnu zubayrba khuruuj cala alxaakim buu sameeyey xaakimkii sharciga ahaabuu ku baxay marka de waxa lagu hi horta isagaaba dhinac dhan haysan kasoo markaa uu dee baxay qabsaday haddana cabdillahi ibnu subayr laftiisu masaladaa wuu ku khaa'ay bay leeyihin ya ijtihaadun bay ka noqotayoo markuu arkay nimankaasi fasaadka sharkay samaynayaan qaarkood iyo dhibta geysanayaan buu isagu arkaa u arkay maca dalika lama hayo bu uhi shekh islam cid dowlad dhisan ku baxday oo khuruuj ku samaysay oo natiijo ka keentay wanaagsan bimacnaa wixii uu qofkaasi keenay mafsad matalan xaakimkani waxbuu dulmeeyey xoolihii markaa dadku ka qaadanaya hadduu doono marka isaga meesha laga tuuro haye ee dariiqaan sharci ahayn loo maro maxaa imanaysa tii laga cararayey tu kasii weynunba ayuunbaa imanaysa saagooda ku culmadu ihahda xataa gaalka goorma lagu baxaya qofka marka xataa talow kufran bawaxan calaykum min allahi burhaan soo nabigu ba alay sl slam ilaa gaalnimo cadaad haystaan haddana culimadu waxay dhahdeen iyadoo laftigeeda haddii gaalka laftigiisa markaad ku baxdo mafsado kasii weyna imanayso maxaad samaynaysaa de waad iska daynaysaa haddaba waa gaal tu kasii weyn baa imanaysaa halkaasaad ku daynaysa waayo lixdan sano oo culimadu waxu yhi shekh islam lixdan sano ninku dulmiyaya uu ku haysto iyo hal habeenoo bilaa dowladah keebaa xun halka habeeno bilaa dowladda imisaa xoola la dhacaya imisaa dumar la kufsanaya imisaa wax la burburinaya habeenkaasoo keliya oo qofkan xaakimka wax dulminaya waxaa laga yaaba inaanu masaajidkaagana kugu iman gurigaagana kugu iman dantaada gaarka haddaad iska raacato aada iska dayso waxaa lagu baxay maxaa lagu dowladihii islaamka lagu baxay maxaa laga faa'iday libiya lagu baxay oo ninkii hayse la odhan jiray khadaafi culimmadu ay gaalaysiiyeen markiisa hore iyo xaafid alasadi oo isna shiici ahaa fog aada u fog ismaaciilyada niyala nusayryada iyo sadaam xuseenkii hayse ciraaqiyo maxaa laga faa'iday haddana ya mafsadadii dadka way dili jireen oo dad bay laayeen oo qabaa'il badan bay laayeenoo dad bay dhibaateeyeen oo dhib badan bay ku hayeen waddanka marka si loo eego haddana ilaahay haddii lagu hoos caabudo masaajidka lagu caabudo halkaa iska joogo may taaman jirin dadka intay iyagu dileen soddonkii sano amba labaatankii sano mid waliba wahaystay ayaa bilo gudaheed hal bil ah amba maalin gudaheed lagu dilay mararka qaarkood waddankiina wadi wadi hagaabankaas sadaam xuseen oo siduu aha la garanayo xataa wuxuu dhaamay shiicada ayuu dhaamay isagu de agga suniyiintu udhow adiga arka mafsado kasii weyn baa timi oo in shiicadii loo gacan geliyey waddankii dilka iyo dhibaatada iyo waxa ka dhacayna hadalkeedaba daa marka khuruuj cala alxaakim xaakimkaoo lagu baxo dee naftumaa jeclaysato macaansatee ya wax iska celi baa dadka ku abuurane laakiin mafsado kasii weyn baa ka imanaysa hareecaduna maxay isbarbar dhigtaa almasaalix iyo almafaasid xadiiska faaidooyinka laga qaadanaya waxa kamid mid ah dadka umarada in wax loo sheego loo nasteexeeyo lakiin si wanagsan wax loogu sheego iminka si naxariis ku jirto iyo soo jiidasho ayuu ugu sheegay wuxuu dhegahaygaasi ay weeleeyeen waayo ninkan awoodda isbidaya isagu madaxnimadii haystee awoodda isbidaya waa kan hadal adag iyo wax la imanaya markaa bal in qofkii waxaa kaloo laga qaadanaya cilmiga xaaladda si gaara ah loogu sii baahayna in loo sheego on cilmiga la qarinin oo dadka cilmiga la gaadhsiiyo xadiiskii nabigu wy ala sla sl inagana wakaa xadiiskaasina soo gaadheen waxaa laga qaadanaya xadiiska aduu dadka usheeg qaadashadan xagga ilahay bay ku xidhantah ya wama cala rasuuli ila albala mumin iminka saxaabigaas isagu hawshiisii waa gutay ninkaa xujadii wuu ku ogey xadiiskiina waa laga faa'idaysto ummadii watan ka faaidaysatay amba ha qaato amba yuu qaadan waa masle kale taas waxaa kaloo laga qaadanaya qofka iimaankiisa xooga badan ayaa dee wax badan ka joojinaya xadiiska waxaa kaloo laga qaatay maka culimadu waxay isku khilaafaan maka xoog baa lagu furtay mise xoog laguma furan way isdhiibeen waxay u badan yihin culimadu markaa canwa iyo xoog in lagu furtay oo xadiiskana caddaynaya iyo xadiiskii hore in buluqaba kusoo marray oo haddaad tidhahdaan rasuulka dagaalkiisi biqitaal buu rasulku ka cabiray alayh isalatu asalaam fain axadu tarakasa biqitaali rasuuli اlahi salى اllahu alيyh wasalam waxaa kaluu yihi ibnu jariir w fiihi daliilu calى qabuuli khabr اlwaaxidi liannahu macluumu ana kula man shahida alkhudbata qad lazimahu اliblaaq abarwaaid khabarulaxaadka in la aqbalayo oo kuwa qolooyinka qaarkood hadalka keena gaar ahaan yihahdo caqiidado kale khabar mutawaatira ah mooyaane khabar axaada looma dariishado marka qofka qofka keliya warka kuu sheega in laga aqbalaya laga qaadanaya bnu jariir atabariyo waayo hal saxaabiba ayaa xadiiskan imika soo wariyay somaa warka sheegay marka qof kastoo iyaga ka mid ah oo dadkii meesha joogaya inay waajib ku ahayd baa laga qaadanaya xadiiska inuu dee dadka gaadhsiiyo oo aanay shardi ahayn in laba iyo saddex ay noqdaan haddiiba qofkii marka ilaa keligii lagu kalsooyey xaaladan iyadaa markaa dagaalki markii dagaalkani <clears throat> waxaa ku guuleystay markan maalintan uu ciidankani diraayey waxaa ku guuleystay horta guushii cabdillahi bnu cabdillaahi bnu zubayr bay raacday oo ciidan weyn buu ka soo saaray magaalada maka oo duleedkeeda ayay isku heleen ciidankii magaalada madiine ka soo baxay dabeedna halkaasaa lagaga adkaaday laakiin aakhirkii haddana cabdillahi bn zubayr way waa laga adkaaday oo guushii markaa isaga ayay isaga waay waxay racday reer banu umeya aakhirkiina markay iyagu isku dubariteen iyagaa la adeecay marka qofka xaakimkee la dooranayana waa in laba midkoodun baa lagu dooranaya ima ahlulxalli walcaqdi inay doortaan dadka taladu ay ka go-ayso odayaashii culimadii dadkii aduu dadka dee u talinayay ee dadka dadka kale maqlayaan inay qof iskasa dhex doortaan sidii tobankii ahlu shuraba iskaga dhex doorteen cumaan bin cafan amba baynu xaakimkii ka horreeyey magacaabo ihahdo hebel baa aniga iga dambeynaya sidii uu sheegay abubakr sidiiq uu magacaabay cumar ibn khadaab labadaasaa sax mid kalea jirto oo haddii dagaal uu dhaco oo xoog uu ku qabsado marka oo qofkaa kale uu isku dubarito maxaa waajiba ah? in la adeecada soo maa ariiqada qalad bay ahayd doorashooyinkana kula mid ah qofka ku xoog meesha isagu ayay tahay in la adeeco walow doorashooyinkan iyo qaabkan ay udhacayn waliba de wa de shareecada khilaafsan wax badan ha noqdaan dimuqraadiyadan ay ku jirtay haddana qofka istataba lahu lamru isagii xaakim ka noqdee meesha fadhiista ayaa maxaa ku waajibaysa dadkii inay adeecaan ayaa ku waajibaysa an abi hurx welid bin camr alkusaciy alcdadiy radi allahu canhu anahu qal wuxuu ku uri camr camr bn saciid bn caas alumawiy wey waxay aada iskugu dhaween cusmaan bn cafaniyo wa huwa isagoo yabcau diray albucusa ciidamo ilaa makata bictha iyo bachun waa cid la diray ilaa maka idan lii ogolo wuhi ayuha amiiru amiir yahow an uxadiaka inaan kuu sheego qowlan hadal qaama bihi rasuulu lahi sala lahu ala sl rasuulku uu ku kacay alada aroornimadii min yowmi lfatx alada berinimadii min yowmi lfatxi maalintii furashada maka kadib oo fasamicathu ay maqlaan udanaaya dhegahayga wacaahu uu weeleyey qalbigii qalbigaygu absaratu ay arkaan caynaan indhahayga inta hadalku sii adkeynaya xiina takalama bihi waqtigu uu ku hadlay anahu xamid allah ilahay buu mahadiyey wa atna caleyh waana dhaqankii nabiga alay slat slam inuu hadalka ku bilaabi jiray xamdiga ilahay iyo hanaaga uma qaala wuxu uhi hanaana waa amaanuun uma qala wuxu uhi inama katama ka xaramaha allahu tacala ilahay baa xaram ka dhigay yowma khalaqa samaawaati walardi walam yuxarimha annaas dadku xaram kamay dhigin falaa yaxilu xalaalu maaha liimriin qof yuminu billahi ala rumaysan walyowm an yasfika biha dama inuu dhiig ku daadiyo walaa yacdida biha shajara iyo inuu geed ka gooyo fain axadu haddii qof tarakhasa oo ku banayso biqitaali rasuuli lahi sala allahu alay dagaalka rasuulka fiiha uu ku dagaalamay faquluu waxaa ina allaha ilaahay adina lirasuuli rasuulkiisuu ogolaaday walam yaadna lakum idinka idinma ogolaanin wainama adina lirasuuli sala allahu alay wasalam rasuulka laftiisana wuxuu ogolaaday un saacatan min nahaar saacad maalinta ka mid ah saacaddu maaha tan lixdanka daqiiqah waa waqti kooban waa wti un amba ha ka badnaato amba ka yarato waqad caadat way ku noqotay xurmataha xurmadeeduna alyawma maanta ka xurmataha bilamsi siay shalay xurmada ulahayd un bay ku noqotay maanta hadaanu joogno sidii ay shalay xurmo ulahayd bay halkeedii taagantay falyubaliq ha gaarsiiye ashahidka goobjooga alghayba ka maqan halkaana waa laga qaadanaya tabliiq alcilmi soo maha waxaa kaluu rasulku shegay alay slat slam faruba mubalaqin awca min saamicin fara badana mid la gaadhsiin doono oo ka ardaygu inuu macalinkiisa kaga wanaagsanaado cilmiga isagoo macalinkii soo gaadhsiiyey ka caalimsan baa laga yaaba qofkii warka lasoo gaadhsiiya laga yaaba inuu kaga wanaagsanaado ku dhaqanka iyo ku camalfalka markaa marnaba yaan la yaraysanin he gaadhsiinta cilmiga faqiila waxa lagu lihi abi shurayx ma qaala laka haddaba muxuu ku uhi camr markaad hadalkaa u sheegtay qaala wuxuu uhi ana aclamu bidalika minka anaa ka aqaano ya aba shurayx ina alxarama xaramku laa yuciidu ma magan geliyo caasiyan mid caasiya iyo walaa faran bidamin mid dhiig lasoo firdhaday walaa faran bikhariba iyo mid khiyaano lasoo baxsaday khiyaanadaas noocay doonta waa noqotay alkharbatu bilkhaa'i almucjamati waraa' almuhmala mucjama shayga marka waa dhibic uu leeyahay muhmalna waa bilaa dhibicda qiila waxa la alkhiyaana waqiila albaliya waqiila alhima alhima waaslaha fi sariqati libil qaala shaacir walkharibu allisu yuxibu alkhariba ayuu jecel yahay وعن cبد لله بن cbاs رضي الله عنهma qال qال رsuل الlahi slى الlaه عليه وsلم وعن cبد لله بن cمر رضي الله عنهma أن رsuل الlahi slى الله علي sلم dkla maka maka ayuu soo galay min kada min ثanية الculya buu ka soo galay alati bilbadxaa ku taala وkharaجa min الثanية السflى xadiis xadiiskan oo kala shabahaynu soo mareeyay alfaadii inay ku walduwayiino rasuulku wuxuu ka soo galay min acla maka maka xaggeeda sare wa kharaja min asfaliha markaa halka sare ayaa waxaa la hahdaa haniyatu kada baa la dhaha oo athaniyat alculya alatii bilbadxaa badxaana waa halkii muxasabkan aynu lagu tilmaamaynu saarin wa kharaja min athaniyati sufla saniyat sufla buu ka baxay an cabd lahi bn cmr radi allahu canhuma qaal dakla rasuul lahi sala lah ala sl mrka arrintaasi waa sunna in halkaa magaalada laga soo galo xaggana laga baxo say culimada qaar yihahdeen dakla rasuulu lahi sala allahu alay slm albeyta wausama bnu zayd wabilaal wacuhmaan bnu dalxa waxaa galay beytka dhexdiisa waa kacbada dhexdeeda waxaa galay usama bn zayd wabilaal wacuhmaan bnu dalxa faaqlaquu calayhim albaab albaabkii soo xidheen falamaa fatxuu markay fureen albaaba kuntu waxaan ahaa haddaan ahay cabdillahi bn cumar awala man ciddii ugu horreeyey ee walaja walaja bimacnaa dakhala alwuluuj adukhuul falaqiitu bilaala bilaal baan la kulmay fasaltu waan weydiiyey hal sallaa fiihi rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku miyuu ku dhex tukaday guriga qaala wuxuu nacamhaa bayna alcamuudeyn alyamaaniyeyn labada tiir ee yamaanigaa ah dhexdooda ayuu ku tukaday wa can cabdillahi bn cumar radi allahu canhuma qala wuxuui raaytu rasuula llahi sala maka markuu soo galo ida stalama rukn اlaswad markuu taabto rukunka xajaruaswadka awala maa yatuuf marka koobaad u dawaafayo markuu saa u taabto yakubu ee yarmalu wuxuu guclaynayay alaaثata ashwaad alkhabab waa arabl waa guclaynta marka waa dawaafii loodhan jiray dawaaf alquduum un lahaa وعن cبد لله بن cbاs رضي الله عنهma qal وxu uhi daaf النabiyu sلى اه عل slm rasulku u dawaafay fي xajaة الwadاc calى bacيiri awr ystalimu wuu taabanaya arugna bimixjani bakoorad buu ku taabanayay almixjan casan ul weeyaan maxniyat rasi madaxeedu soo laaban xadiiska hore wuxuu tilmaamaya eeg waa la ogyahay oo kacbada qofku kolba jihaadu kaxigu kaga tukanaya soo maha kacbadii markay tahay tiirka halkaa ku yaala kaxaggan kaga jeedaana xaggan uu kaga tukanaya kaxagganna kaxagganna kaxaggan saa isagu soo tukanaya soo maha laakiin haddii kacbada dhexdeediiba la gala ka waran xagguu ujeesanaya qofku rasuulku kacbada dhexdeedii buu galay ila kacbadu waa maqsin weyn oo kale ka dhigan tahay marka jihadu doonu ujeesanay lakin rasulka ala sla slam wuxu ujeestay bui markiiba cabdillahi bn cumar cabdillahi bn cumar si uu masaladan ufahmo cilmi ahaan siduu u dadaalay ayuu wuxuu yihi bilaal baa la kulmay waxaan ku ihi rasuulku miyuu tukaday su yihi halkuu ku tukado bayna camudayn alyamaniyin labada yamaniga waa maxay waa labadii uu rasuulku taaban jiray midna waa ka xajulasadka uu ku jiro midna waa ka kale waa labada xagga koonfurta markaa usoo jeeda ee ka bariga uu ku jira xajulasadku waana labadaasuma rasuulku ala sla slam beytka taaban jiray xajfasadkana u dhukan jiray xadiiska dambena wuxuu tilmaamayaa uculaynta xadiiska kasii dambeeyana wuxuu tilmaamayaa inay banaantay qofku isagoo gaadiid fuushan inuu dawaafi karo isagoo wax fuushan inuu dawaafi karo gaar ahaan markuu cidhiiriyo waxaa sii jiraan hadduu awoodi karayo markaa inuu isagoo gaadiidkaa fuushan uu taabto xajfasadkii haddii kalena bakooradaasu ku taabanaya wixii halkaa inoogu harsan insha allah berri baynu kusii sharxi doona wallahu calaa